إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وبعد waxaynu maraynay gebagabada aayadda afar iyo kontone suuratul acraaf ka mid ah awoodaha ilaahay ee la xidhiidha abuurka caalamkan sida uu abuuray cajiibka ah cirkiisa iyo dhulkiisa qoraxdiisa iyo dayaxiisa habeenkiisa iyo maalintiisa iyo kawaakibta iyo meerayaasha ilaahay baa soo tilmaamay cajaa'ibkiiyo casharada ku sugan wuxuu ku gebagabeeyey alaa lahu alkhalqu waalamr ilaahay isaga iska leh khalqiga oo ah abuurka iyo amarka waxa ay markaa tilmaamaysaa alkhalqu abuurka shay walba sida dee caalamkaa aan cidiba ku haysaninba abuurka bani aadamka abuurka noolaha abuurka shay walba waa khaaliqiyo makhluuqun isaguna waa khaaliq wixii ka soo hadhayna waa makhluuq khalqigaa haddaba hadduu leeyahy amarkana isaga caleh marka amarku waxa weeye inuu ka arimiyu ka taliyuu sharci u dejiyo marka hadduu leeyahay rubuubiyadooda macnaa inuu rabbi hadduu u yahay dee isaga ayaa iska leh inuu xukunkana u dejiyo dee isagii bay u yihiin waxyaaba uu leeyahay oo makhluuqaadah marka amarkoodana isagaa leh yaan la kala saarin oo in fara badan baa dadka waxay qabaan oy leeyihiin abuurka isagaa leh laakiin amarka annagaa leh oo annagaa sharciga yaga iyo xukunka iyaga iyo dejisanayna wixii aanu raaci lahayn ee waxba loogama baahna qur-aanka iyo naska iyo diinta uu wax inagu faray uu wax inoogu diidayo labadaas ma kala hadhayaan alaa lahu lkhalqu wlmr udcuu caabuda buu ilaahaydo rabbakum ilaahiina tadarucan idinka oo isu miskiininaya baahi muujisanaya wa khufyatan hoosta ilaahay u barya oo haqaylinina innahu laa yuxibu lmuctadiin kuwa xadgudba ee ducada ku xadgudba ilaahay ma jecla walaa tufsiduu fi lard dhulka ha bi'inina dhulka ha ibtilaynino ha aafaynina bacda islaaxiha intuu ilaahay wanaajiyey kadib dhulka ilaahay ha ka kharibina wadcuuhu rabbi caabuda khawfan idinkoo ka cabsanaya caladiisa iyo cadaabkii wa damacan idinkaoo rajaynaya naxariistiisa iyo jannadiisa inna raxmat allah ilaahay naxariistiisu qariib way u dhowdahay min almuxsiniin samafalayaasha saasay isugu xidhan yihiinoo kol hadduu leeyahay awooddii abuurkan caalamkan isagu abuuray kol haddii khalqigii iyo amarkaba leeyahay ducadana isagaa leh mid la baryo kaasa ah ka awooddaa leh ee arrinkaasi uu ku ururay ilaahnimadii dhabta ahaydna leh ilaahaasaa xaq u yeeshay in isaga la baryo maxaase loo baryi karaa see loo baryayaa midaan wuxuu hayaa jirin oo waxna abuuraynin waxna amraynin arrinna haynin laa yuqadimu shay-an walaa yu'ahir waxna la horumarin karaynin waxna dibdhigay faaqidu shayin laa yuctigihi cid aan waxba haynin waxba ma bixiso qofku haddaan waxaad weydiisanayna hayninba waxba ma bixiyo marka nebina lama baryayo malagna lama baryayo welina lama baryayo dee sanamiyo qorina iskaba daadaa ilaahay unbaa la baryaya subxaanahu wa tacaala aadaab baa ilaahay haddaba uu soo dhigay halkan wuxuu tilmaamay marka uu aqbalayo in aadaabi lagama maarmaantay anshax fiican oo ilaaha boqorkaa lagu baryayo dhowr arrimood ilaa lix arrimood baad aayadda ka arkaysa ama toddoba marka u horeeya tadarucan tadarucu waxa weeye in adiga oo isyaraynaya oo ismiskiininaya oo khushuucaya baahi muujisanaya ile isaga xoog waxba lagama qaada ee subxaana lidaalik buu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam idkiin markuu ilaahay baryayo falyajzim fi ducaa ducada ha go'aamiyo odhanin ilaahayow ii aqbal haddaad doonayso hadduu dooni waayo maxaad samayn kartaa marka tadarucu waxa weeyaan eraygaa ha odhanin tadaruciibaa ka maqane tadarucan waa taas weeyo kibir meesha ma iman karo khufya adaabtay ka mid tahay in markaad ilaahay baryayso aanad kor u qaylin laakiin aad hoos ilaahay ula xanshashaqdo rasuulku sala allahu caleyhi wasalam wuxuu arkay asxaabta iyagoo ducaysanaya kor u qaylaya kolkaasuu idhi maxaa war naftiinna arbicuu calaa anfusikum fa laa tadcuuna asama walaa haa'iba ina aladii tadcuunahu samiicun qariib waaru naftiinna ha dhibine eh ilaaha aad baryaysaan ma dhegala'a oo ma maqne eh wuu idiin dhow yaho wuu idin dhagaysanayaa eh dee hoosu barya hoosu barya walaa tajhar bisalaatika walaa tukhaafit biha wabtaqi bayna dalika sabiila marka ducada adaabteeday ka mid tahay inaanu qofku waayo wax kastoo lagu tiraabo ama lagu yeedhiyo istusnimo iyo ismaqashiin bay u yara dhowdah laakiin adigiiyo ilaahay arrinku ha idinka dhexeeyo adaabta waxaa ka mida innahu laa yuxibu lmuctadiin allaa yactadiya fi ducaa inaanu qofku ducada ku xadgudbin siduu ugu xadgudbayaa waxa ay noqon kartaa wax dee aan suuroobayni inuu ilaahay weydiisto ilaahay oo haydilin ilaahay oo malagaa iga ilaali ilaahay oo inoolee <laughs> yaa allah inoo nooleeya hebel ilaahw ha laga dilin hebel arrinkaasi arrin soconaya ma ah ilaahay horuu tan ugu xukumay geeri ilaahw waxaa isdii wax markaa aan dee suuragalba ahayn waaya ducadoo lagu xadgudbaa waxay noqon iyadoo ilaahay aad barido wax xaaraan ah nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam qofka ilaahay ducadiisa wuu aqbalaa haddaanu dembi weydiisanin haddaad dembi weydiisato dee waad ku xadgudubtay ducadii ducadii waad ku xadgudubtay innahu laa yuxibu lmuctadiin aadaabtii waxaa ka mida walaa tufsiduu fi lardi bacda islaaxihaa dhulka intuu ilaahay hagaajista ka kharibina dhulka ilaahay baale dadka ilaahay baale caalamka ilaahay baale gaala male mid xoog lihi male cid kale male ilaahay baale dhulka wuu hagaajiyo wuxuu ku hagaajistay markuu sallaxay kownkani dhiigna kama daadanayn gantaalana kama duulayn wax kharaabay iyo wax baaba'ay ma jirin dhul sallaxan iyo deegaan wanaagsan iyo wax sumaysani ma jirina wax waliba wax dabiiciyo hagaagsan buu ilaahay ka dhigtay wuxuu soo diray rusul wuxuu ku soo dejiyey kutub ayuu ku soo dejiyey ilaahay subxaana si fidriyahoo abuurka ana wuu islaaxiyey si diiniyana wuu islaaxiyey ilaahay intaasoo laga dulboodo dabeecaddii ilaahayoo la kharibo dabeecaddii dhulka uu ku sameeyo la kharibo iyo diintiisiioo la diido waa alifsaad fi lard hataa ay dee maanta ku wadaan deegaankiibaa kharaabay oo dhulkiibaa sidaa noqday oo waa meelay ay suneeyeen ee aafeeyeen iyagu si qalada ah ay u isticmaaleen dadkii baad sida noqdo kadaabaa dhaco khilaaf baa jiro fitnaa jirto diintii ilaahay dadka ururin lahayd bay diideen marka waxa ay shardigani uu tilmaamayaa kofka qofka kolka ilaahay uu ducada ka aqbalayo waa inuu mid ilaahay adeecaya waa mid ilaahay adeecaya waa inuu ee caasiga duca lagama aqbalo waidaa sa'alaka cibaadii canii fa inii qariib ujiibu dacwata daaci idaa dacaan falyastajiibuu lii waliyu'minuu bi lacallahum yarshuduun shuruudaasaa ku xidhan aniga ha i ajiibeenoo ha i rumeeyeenoo hanuunka ha raadsadeen saasaa ilaahay u leeyahy marka caasiga ducadiisi la aqbali maaya waa caabudka ka ducadiisa la aqbalaya muslixaa ducadiisa la aqbalaya mufsidka lama aqbalaya shuruudaha waxaa ka mida wadcuuhu khawfan khawfan idinkoo ilaahay ka cabsanaya markaad ilaahay baryayso waa inaad ka warwarsantaho oad leedahay talow ma la aqbali tan talow tan miyaa la soo celin doonaa mise waa la aqbali talow wixii lagu aqbali lahaa ma haysaa talow maxaa ka hirgalay ducooyinkii hore waa inaad khoofkaasi jiraan waa inaad cadaabkiisa ka baqaysa waa inaad cadhadiisa ka baqaysa waa inaad daartiisa ka baqaysa damacan waa adigoo rajaynaya in ilaahay uu aqbalo oon quusanayn oo looma baahna markaad ilaahay baryaysa inaad tidhaahda kollay mid halaagsamay baa ta waxba aqbali maaya iska wadwaduun taasi ma jirto laakiin waa inaad bayna arajaai waalkhawf cabsida iyo ah, iyo ah, rajada khawfkiiyo damaca ina raxmat allahi qariibun min almuxsiniin ilahay saasuu inoo tilmaamaya adaabtaa marka la maro waxaa la rajaynayaa iqbalka ilaahay inuu soo degdego wa huwa ilaahay aladii ilaahi weye yursilu riyaaxa dabayluhu soo diraa bushran bayna yaday raxmati bushran iyagoo dabayluhu bushaaraynaya bayna yaday raxmati naxariistiisa ka hor intaan roobku soo di'in dabaylo neecaw lahoo udgoon baa soo dhaca xataa idaa aqalat markii ay soo hinjisay dabaysha saxaaban daruur hiqaalan culus markay dabaylihii daruuro culus soo hinjiyeenay soo kaxeeyeen suqnaahu waxaan u kaxaynay daruurta ama suqnaahu waxaanu ku waraabinay libaladin mayit dhul baaba'ay oo bakhti noqday ayaan ku nooleeyay baa ilahay uhi biyaha aan ku shubay fa anzalnaa bihi lmaa biyii baanu ku shubnay dhulkii fa akhrajnaa bihi waxaanu ku soo saarnay biyaha min kulli amaraat midho oo dhan midho oo dhan biyaha ilahay ugu soo saaray kadaalika sida midhaha ilaahay ugu soo saaray biyaha nukhriju lmowta kuwii dhintayna sidaasun baanu usoo saaraya diidantihiin dadow lacallakum tadakaruun inaa waantowdaanoo tani cashara idiin noqotaa la rajaynayaa walbaladu tayibu dhulka dalsanka ah dhulka wanaagsanee dalsanka ahi yakhruju nabaatuhu daaqiisu wuu soo baxaa biidni rabbihi ilaahays ogolaanshihiisu kusoo baxa awood ilaahay buu kusoo baxa ah dhulka wanaagsani marka biyaha lagu shubo daaq fiican buu soo saaraa waalladii khabutha dhulka dalxunka ahina laa yakhruju ma soo baxo ay nabaatu daaqiisi iyo midhihiisu ma soo baxo ilaa nakidan isagoo liito oo qaaday ayuu soo baxaa kadaalika sidaa arkaysaan nusariful aayaat aayadahaanu idinku cadcaddaynayna liqowmin yashkuruun dad ilaahay ugu mahadnaqayaanu cadaynaynaa oo kuwaasaa fahmaya mar kale waa waxaa ilaahay uu ku noqday aqoontii uu inabalayay iyo indhaheenna uu u jeedinayo ilaa safaxaati hada alkown alcajiib xaashiyaha caalamkan ee aynu ku noolhay in xaashiyihiisa balaayaadka ilaah aynu ka akrino tilmaamayaa tii hore xagga abuurka ahayd laakiin tanna isbedelada inuu isagu hayo oo geeridiiyo nolosha isaga haya geeridiiyo nolosha isaga hayo dadkan isagaa markii hore noolaystay iyo khalqigan isagaa dilaya isagunbaa marka dambena soo noolaynaya taasaa dadkii diideen oo waxay leeyihin haa qaarkood baale na nooleeyey marka hore laakiin nama soo noolaynaya mar labaad kolkii hore na nooleeyo haddana na dil geeridii labaadunbaanoloshii labaadunbaa lagu adkeeyey diideen oo ku adkaatay rumayntii aakhiro tusaalaa ilaahay uu siiyey nooloo la arkayo oo aan cidba ka qarsoonayne qof waliba indhihiisa uu saari karaya tusaalahaasoo la xidhiidha dabaylihii oo dhacaya roobkii oo shubmaya dhulkii oo biyihii qaadanaya daaqii oo soo baxay dhulkii omoska ahaa ee baaba'ay oo haddana barwaaqadu intay isqabatay qurux badan oo geeri dabadeed noolaaday markaasuu kolkiiba kuugu xidhayaa wuxuu ku yidhi hadda nolosha aakhirana waa taasun nolosha aakhira haddaad doonayso waa taasun nafsalmithaal buu nebigu siiyey calayhi salaatu wasalaam nin reermiyabaa nebiga u yimi wuxuu idhi bal waxaad iga warantaa aakhira dadka ilaahay sideebuu u soo noolaynaya sow baadiyaha ma deganid buu idhi haa haabuu miyaanad arag buuhi meesha dooxyada ah iyadoo iska bannaan marka daadku uu maro waxa ka soo cagaara dhir yaryaroo kala duwan oo wada cagaaran ayaa ka soo baxa ma jirtaa haa dee kolkii hore may jirina sooma nolol ma aha haa de dadkana saasoo kale usoo noolaynaya marka had iyo jeer qur-aanku marka uu la hadlayo bani aadamka waxa uu ula hadlaa si caqligooda qancin karaysooo qof walibana qaadan karayooo dabaqadaha dadka qaarkood uun aanay fahmaynin oon qaar ku adkaanayn ay wada fahmayaan dhammaantood marka ilaahay waa ilaaha awoodan leh awooddaa horuu lahaaya abuurka awoodan imbaadka iyo soo nalaynta iyo isagaa iskale haddana marka dabayluhu dirac riyaax waa dabaylaha had iyo jeer marka ay soo dhacaan la garanayo inuu roobkii soo dhow yahay dabaysha ninbaa xooluu raacayao wuxuu idhi foorow walle waxaad soo qaadaabaad weyday waxba maad hagranin buui macnaa wuxuu yaqaanay fooruhu markuu soo dhaca inay daruuro waaweyni soo kacaan kolkaasuu dabeedna foorihiibaa muddo soo dhacayoo muddo soo dhacayoo kolkaasaa daruurii waaweynaabuu arki waayey dee waa kaa foorihii wax u fooru waa dabaysha halkaa hawd bari ka soo dhacda had iyo jeer kaliishii foore waxba mahaya ilaahayba haya laakiin wuxuu arkay inay isku beegmi jirta subxaana ilaahay baa marka wuxuu tilmaamay dabayshaasaa ilaahay soo diraa iskama timaade fooraha iyo neecawda midna iskama yimaade ilaahay baa soo diraa bushran bayna yaday raxmat naxariista ilaahay ka hor bay bushaareeyeen dabaylaha had iyo jeer bal u fiirsooo ha iska dhex jooginuunoo marna shaarhka hawla bixin marna koodha ka gashanine bal dabaylaha diraasee mid xaggaasay buufta haysaayoo ka soo dhacaysa waa wakhti la yaqaano oo waa xagaa xagaacadde iyo xagaamadoobe soomaalidu yidhaahdaan mid waa la yaqaanaa xagaamadoobe waa wakhtiga guyartu ay da-do ee gudgudaha iyo miiraalaha iyo roobkaas da-o wakhtina waa xagaacadda waxaa la ogyahay inaanu jirin wakhtigan roob dabayshaasunbaa bawda inkastoo labadii jeerba ilaahayna waraabiyay sanadkan alxamdu lilaah ilaahay baynu mahadnaqaynaa haddana way wareegaysaa marka ay ah imika oktoobar gaadhe xaggan ay ka soo dhacdo habeen qura markay taasi soo neefto daruur qura arki maysa gabadanadiiiyo dhaxantii umbaad filaysa way wareegaysa haddana markaasay foora noqonaysa marka u dambeeya kolkay halkaa ka soo dhacdo ayuu roobkii curanayaa subxaana saasuu ina bara ilahay baa subxaanahu watacaala nushran iyo nushuran iyadana iyo nashranna way jirtaa nashran macnaha in dee quraada sabcada qaarkood ba akhriyaya waa qiro la awoodo tanoo kaleo kutubaha qaarkood ku qoran yihiin weliba saasay qura'aaduna u badan yihin in nuunka la akhriyo marka haddii la yidhaahdo nushran iyo nashran waxa weeyaan iyada oo ehm, fidaysa faafaysa kolkan bushaaray ahayd kolka bada laakiin nushuran iyo nashran waa iyadoo dabayshii sidaa usoo faafayso kasoo horeysa roobka dabaylaha qaarkoodba haddaad u fiirsatay marka ay sankaaga ku dhacaan xareedii aad urinaysa xareedii ayaa ku uraysa waana dabeel socotay rooba kuma soo gaadhinba muuqaalkiibaa ilaahay uu kortaada keenaya xataa idaa qalad saxaaban iqaalan daruuro culus bay dabayshi soo qaaday way soo riixday kolkaasaa suqnaahu ilaahay baa wuxuu leeyahay waan u kaxaynay way noqon kartaa xaggaasaan u kaxaynay waxaynu suqnaahu waa waraabinay biyihii meesha ka dhacayay libaladin mayid waddan dhintay hadiyo jeer wadanku wuxuu dhintaa kolkaanu geedka sare iyo geedka hoose midna caleen lahayn midhana lahayn hadhna lahayn xaggii hoose siigaa ka duulaysa waa dhul omosa bay idhaahdaan ama bus ah in shaaciraa uu ka gabyayoo waxau idhi wamahmahin maqbaratin arjaa'uhu kaana lowna ardihi samaa'uh wamahmahin maqbaratin dhulku tilmaamaya markaasa waxa uu leeyahy dhulku markaasoo kale wuxuu noqdaa qarfo boodh leh oo midabka cirku midabkiisu uu u egyahay kaana lowna ardihi samaahu buul oo samadiisu dhulku u egyahay macnaha qiiqa had iyo jeer iyo siigada ka kacday dhulka ayaa xagga sareba ku badanba markaasaa la odhan karaaba dhulku wuxuu u egyahay samada leanno samadiiba boodh badanba oo boodhkiibaa isqabsaday cerka xaal koraaba boor badan buu waaya biyii ku soo dejiyo markaasaan dhamaanta kulli shay soo saaray min kulli shayin fa bihi min kulli shay min kulli amaraat min kulli amaraat markuu roobku soo baxo haddaad u fiirsato qaar arki jirin baad arkaysa sanadka barwaaqada ah. kadalika nukhriju lmowtaa lacallakum tadakaruun waa laba noole undee labadaba marka la diraasaynayo waa noole uun dhirtanina waa noole xayawaankani waa noole noolahan mar haddaad indhaha saartay bakhtiye ilaahay uu soo nooleeya noolaha insaankana ha diidin muuqaal kale ilaahay uu bixinayaa cajiiba biyuhu way da'aan naxariistana ilaahay xagga koruu ka soo shubaa laakiin dhulkan lagu da'siinaya ilaahay uu ku shubayo isku mid maahae dhulku wuu kala duduwan yahay meel waxaa la ydhahdaa waa meel dalsan ah oo biyo biyoqabatinla baa laydha meelina waxa weeye meel iska diriya amaba si kale haddii loo dhigo bataax iyo niisa sida xeebahoo kale labadaas isku mid maaha marka dhulka dayibka ah ee dalsanka ah nabaadkiisuu soo saaraa ilaahay idamkiisuu ku soo saaraa dhulka khabudka ah ee xumaadayna wuxuu nabaadkiisu soo baxaa isagoo nakida nakidka waxa weeyaan wax liito oo qaadhay oo aan ishu aada u qabanayn daciifa naxariistii ilaahay shub laakiin dhulkii labadaas uu qaybsamay iyaba waa cajiib waxbaa tusaale kaloo ilaahayna siinayaao dadka had iyo jeer lagu soo dejinayo qur-aankan baa labada nooca ayadda waxaa sii fasiraya xadiidka saxiixa rasuulka sugan sala allahu calayhi wasalam wuxuu idhi hanuunkan ilaahay iigu soo diray iyo cilmigan uu ii soo dhiibay iyo dadka loogu talagalay marka tusaalahooda la eego waxa ay ka dhigan yihiin roobka ilaahay shubayo kale roobka ilaahay shubayo marka roobkii wuxuu ku da-ay dhulka qayb ka mid a ah. markaasaa fa amsakat ilmaa wa ambatat ilcosh intay biyihii dhulku liqay meelaha qaarkood baa roobku inkasta hadda ee biyo dul maraya aanad arkayna dhulku liqaya ayaa daaqiina uu kusoo jawaabay dhulkaasi wuxuu leeyahay ajaadib dhul harooyin iyo qaydaro iska dabiiciyaho biyo fadhiisin leh oo sanadka oo dhan biyaha laga cabayo marka dhulkii biyaha biyihii dhulka galay daaqa baa ku soo baxay ilaahay idamkii kuwii dul marayayna harooyin baa ay galeen marka dadku biyo ay cabbaan iyo baad iyaga xoolahooduba ay intifaacsadaan bay heleen dhulka kaasi waa mid buu nebigu dhulka qayb labaad baa jirta oo biyuhu dul maraanuun oo caawo dhammi hadduu daad marayo oo aad yara qodo intaanad labaatan santi gaadhin ama nus mitir ayaad boodh u galaysa marka dhowr cisho la joogo kadib meeshuba way siigaynaysa dhulkaasi buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam ma laha meel biyaha qabataba meel biyaha qabata ma laha waaya dadkii wax badani uma soo bixin biyii meelay ka cabbaanna may helin haddaba hanuunkiiyo cilmiga ilaahay ugu soo diray saasoo kale uga dhigan yahay dadka dadka waxaa jira qur-aanka qayb qabatay rumaysay xafiday ku camalfashay oo qalbigoodii sida dhulkaasoo kale qur-aanka iyo naxariistan ilaahay ee uu soo dejiyey rabbi weel culan u noqday iyo qayb kale oo lam yarfacuu lidaalika ra'san buu nabigu leeyahy aan waxyiga madaxaba u qaadinba intay xafidaan ama qabtaan iska daayo mabay dhagaysanba may odhaninba maxaa la yidhi haddii ay meesha lagu akhriyayo joogaanna waxay yidhaahdeen maadaa qaala aanifan argoordhoweyd muxuu lahaa waa kii wax akhriyaye munaafiqiintu markay nabiga ag fadhiyaan saasuu qur-aanku ka warinaya qur-aanku wuxuu ka wariyay munaafiqiintii oo nebi maxamed jaamacadiisii fadhiya oo cilmigii dhagaysanaya oo haddana markuu dhammeeyeybay qaar agtooda ku yidhaahdeen maadaa qaala aanifan goordhoweyd muxuu yidhi waa ka maglafan wey wuu baalmaray wixii la sheegayay marka aayaddu waxay bixinaysaa muuqaal naxariistan ilaahay oo xigee soo degaysa in dadkii qaarna uu daadego intifaacsadeen qaarna uu baalmaray marka waxaad ku dadaashaa ilaahayna baridaa inuu kaa dhigo kuwa weeleeya ee aanu baalmarin laqad arsalnaa buu ilahay waxaanu soo dirnay nuuxan ilaa qowmihi nebi nuux qoladiisii baanu dirnay buu rabbi yidhi fa markaa nebi nuux wuxuu idhi yaa qawmi tolkayow ucbudullaah ilaahay caabuda maa lakum min ilaahin hayru ilaah kale aan isaga ahayn ma lihidin weligiinba sheega oo ma jiro innii akhaafu calaykum waxaan idinka warwarsanaya idinka cabsanaya cadaaba yowmin cadiim cadaab weyn ayaan idinka cabsanaya hadday diiddaan qaala almala'u kuwii madaxda ahaa waxay yidhaahdeene la talintiis la talintii eh, kasoo horjeeda iyaga madaxdyo weyntii oo min qowmihi tolkii waxay yidhaahdeen innaa naraaka annagu waxaanu ku arkaynaa nuuxow nuux bay u jawaabaya nabi nuux waanu ku aragnaa bay yidhahdeen fii dalaalin mubiinin hallow waad ku sugantay waad ambatay bay yidhahdeen baadi cad baad ku jirta qaala wuxuu yidhi yaa qawmi tolkayow laysa bii dalaala ah. ariguma sugna in yaroo hallowina hal midh oo hallowin ma hallowsani in yarna walaakinii rasuulun min rabbi alcaalamiin waxaan ahay rasuul ka yimi ilaaha caalamiintan iska leh ayaa isoo diray uballiqukum risaalaati rabbi waxaan idinsoo gaadhsiinayaa fariimaha ilaahay waxyigii ilaahay baan idiin sidaa wa ansaxu lakum waanaan idiin danaynayaa wa idinla talinayaa wa aclamu min allah ilaahay xaggiisana waxaan ogahay maa laa taclamuun waxaydaan ogayn oo haddaad diiddaan dhici doona marka suuradda sidii horeba aynu soo xusnay muqadamadii iyo hordhicii suuradda waxay aada uga hadlaysaa sidii suuratul ancaam oo kale towxiidka laakiin dhinaca ay ka eegaysaa waa laba arrimood awoodaha ilaahay la xidhiidha caalamkan sida aynu soo arkayna imikaba iyo awoodda ilaahay la xidhiidha fil umami almaadiya ummadihii tegay ama maalmihii adduunyadan soo maray maalmihii adduunyadan soo maray iyo dadkii soo dhaafay taariikhdoodiibaa qur-aanku iyadoo xaq a ah uu warinayaa marka uu qofku halkaa dhagaysto ee uu dhadhamiyo ee uu dhugto wuxuu kala baxayaa inuu insaanku ku nabadgeli karo un rumaynta ilaahay isagoo ilaahay addoon u noqda wuxuu kala bixi karayaa insaanku waxa uu ku halaagsamayo ayuu halkaa ka fahmi karaya waxaa isa soo dabahaya ilaa lix qisoo qur-aanku sida qaalibka uu isku xidhiidhiyo waa qoladii nebi nuux qoladii nebi huud qoladii nebi saalix qoladii nebi shucayb qoladii nebi luud iyo qoladii nebi muuse waliba qisada ugu dheer waa qisada ugu dambaysee nebi muuse qisadiisa calayhi salaam qisooyinkaasi qur-aanka marar fara badan bay soo noqnoqdaan xikmadooda iyo casharadooda iyo cibradooday leeyihin waxa kaaga filanba cibrooyinka ugu waaweyn kumayaal sannadood oo adduunyadani soo jirtay ummaduhuna soo jireen dhacdooyinkii lasoo maray iyo waayo aragnimo lasoo gudbay oo aynaan kasbaneen inta yara aynu jirno ayaa ilahay iyadoo sideedii ah waayo aragnimada ummadahaas ayaa horteenna uu keenayaa horteennaa wuxuu keenayaa maadigii tegay iyo dad waxa ay ku soo qaateen wakhtigoodii markaasaa sidaa intood hortaada u eegtaad arkaysaa wixii dadi ay galad ku heleen iyo wixii ummadii ay ku halaagsantay labadaa wixii lagu horumaraya wixii lagu halaagsamay qisadanay kaaga muuqanaya waxaa qisadani qisooyinkani faa'iide ay ka yihiin rususha iyo cidda had iyo jeer diin iyo dacwad faafinaysa inay u noqdaan wax qalbigooda dejiya oo ka ilaaliya warwarka walbahaarka iyo u qaadan waaga iyo degdega wuxoo dhanba qisadani qofka way ka qancin karaysa wa kullan naqusu calayka min anbaa'i rusul maa nuhabitu bihi fu'aadak qisooyinkaa aan kuu sheegayabaa ilaahay wuli waxaan kugu sheegayaa si qalbigaaguu dego oo waxa lagugu samaynayo aanad ula yaabin laqad kaana fii qasasihim cibratun liulil albaab dadka aqoon-yahanka ah ummadaha qisadooda cibra ugu sugan marka waxa dadkeenee maanta aynu arkayno ee ka imanaya cid mufsida ee ka imanaya mid awood leh ee ka imanaya dhib islaam lagu hayo wax cusub maahee wuu soo jiray wax cusub maahe wuu soo jiray iyadoo dad dabcan qur-aankuna uu ina baraya sida loo xalin jiray iyo sida looga hortegi jiray iyo sida loo maarayn jiray loola takayufi jiray ayuu qur-aanku ina baraya markaa kolkaad qur-aanka qisooyinkiisa akhrida waaqica imika aynu ku nool lahay innagu aad barbar dhigto waxaad arkaysaa dee haddii fircoon jiro fircoonna un jiraan haddii dad ay awood ku kibri jireenoo awoodda xugunaysi uga faa'iidaysan jireen qalada inay ku maantana jiraan haddii uu jiro istiqlaal min xayu alcilm xagga cilmiga in si qalada dad u isticmaali jiray cilmiga xadiidkii horumarka kolba la gaadho sidii qaaruun oo kale inay maantana qaar jiraan mar walba waa arrin soo noqonaysa runtii wax badanaad qofka qisadan garanaya uu ku maarayn karayo waaya nebi nuux calayhi salaam oo aynu arki doonno saddex iyo afartan meelood oo halkan ka bilaabma qur-aanku uu soo celinayaa magaciisa ilaa toddoba suuradood oo awalka iyo akhirkaba leh ayuu soo noqnoqon doonaa kun iyo siyaado sannadood buu ku akhriyaya ummadda ah wuxuu tilmaamay sagaal boqol iyo konton sannadood inuu dhexdooda joogay fa fiihim alfa sanatin ilaa hamsiina caama kun sannadoodoo kontonla ayuu ummadda u baaqayay rusushana dee had iyo jeer afartan jir marka ay gaadhaan ayaa la diri jiray ummaddan kolkii la halaagayna mudduu sii noolaa taasi waxay tusinaysaa muddada uu joogay inaanay yarayn ee ay aad iyo aad u badnay waxa qur-aanku uu tilmaamay haddana inta rumaysay inay ahaydba maxay in dooni raacdayba gebigooduba inta hanuunkaa calfatay ee ku guulaysatay in waxay ahayd dooni gebigooduba raacayda taasoo ina tusinaysa innaga waxay inala gudban inaynu sida ugu quruxda badan ee ugu xigmada badan dadka ugu sharaxno u gaadhsiino u fahamsiinno diinta ilaahay laakiin kii ay baal maraysa ee sida dhulkaa qallalay ka noqonaya dee ku qasbi kari mayno qasab ku gelin kari mayno qalbigiisa haddii ay badan waayaan oo dadaalkaaga iyo ay iswaafaqi waayaan ama dadaalkeeniya iswaafaqi waayeen dadka la soo helayna dee maaha inaynu iska tuurnayn nidhaahno waxba way socon waayeene istaraatiijiyadii aynu lahayn way fashilantae bal meel kale inoo kaxeeya waaya nebigaa isagae nebi nuux qoladiisii baa ilaahay u diray ilaa qowmihi waxay kuu sheegaysaa haddii dee ciduna wax ka qaadan lahayn kaka dhashaa ku habboon ilaan haddii kale waxay odhan lahaayeen mid baa meel inooga soo safray <laughs> sida had iyo jeer ay idhaahdaan mid qaxoontiyaa yimid bay odhan lahaayeen ee kani waa min ilaa qowmihi waa qoladiisii oo way garanayaan abtirsiimadiisa isaguna markuu u yeedhayo waxa uu ku had jeer ku soo dhaweynaya yaa qawmi buu leey qawmi macnaha waa eray muujinaya inuu u danaynayo oo naxariis ay ka tahay oo aanu fadeexadaynayn ucbudullaaha maa lakum min ilaahin hayru waa halkii asalkii dacwadda laga bilaabayayoo dadka mar walba asaaska wixii la farayo waxa ugu horeynaya tawxiidka tawxiidka dhinacyo badan buu tawxiidkaasi khusaynayae dadku horta inay ilaahay rumeeyaanoo ay aaminaan weeye waayo wax kastoy fuliyaan waxa uu ku xidhan yahay rumaynta ilaahay haddii si wanaagsan aanay ilaahay u rumaysnayn oo iimaanku safmarow ku yaho aanu ku degin aqoontiisana aanay garanaynin wax ay qaadan karayaan oo axkaamihii ma jiro wuxuu u barbar dhigayaa dadkani hadday diidaan waxaa dhici doona innii akhaafu calaykum cadaaba yowmin cadiim saasuu sheegayaa awalu rusul buu ahaa rususha kii u horreeyay nebigani si xadiidka saxiixa ku sugan cadaabkaa kama qarinayo ee markuu xaqiiqada u sheego haddana hadday diidaan cadaabkiibuu sheegaya qur-aanku almala buu idhaahdaa malow waa kuwan ummadaha hor fadhiya inkaarta qaba had jeer ee maalka hayste ee madaxtinimada hayste ee magaca hayste ee had jeer ummadaha hor yuurura ayaa marka shay soo cusboonaado way sasaan waa taa la soo duulay bay idhaahdaa waa laynagu soo kordhay wuxuu u warwarsan yahay maalka iyo madaxtinimada iyo manfaca yare uu haysto mabaadi ma eegayo laakiin masaalixdu eegayo maslaxadiisaasuu dal iyo dadba u fasahaadinaya marka almala mar walba way joogaan markaasaa tasaruf xumadooda iyo iskiijintooda iyo diidmadoodu ay keentaa iyagiiyo ummadaasiba inay isla halaagsamaan waayah almala'u min qawmi nebigii way dureen innaa la naraaka fii dalaalin mubiin waar hallow cad baad ku sugan tahay baadi cad waxaad jafaysaa bay idhaa meel qar'a baad jafaysa waa iska caadi dadka had iyo jeer mufsidiinta ah ama kharibane shaydaanku hogaaminaya qofka muslixa ah ee wanaagsan waxa ay ku sheegayaan inuu dib u socod yahay oo ambaday oo badeecadiisu ay kaasi tahay midaan la qaadan karaynin oo waa dicaayadihii ay ka sii daynayeen warbaahinta tiibay ku soo fureen nabiga nebi nuux gaaladu maxay u yaqaanaan dadka muslimiinta iminka gaaladu marka aad dee idaacadahooda dhagaysato waxa ay qoraan aad dhagaysato khubaradooda iyo kuwa istaraatiijiyada aad dhagaysato dadka muslimiinta tilmaantay ka bixiyaan dee laguu sheegi maayo inkastoo dee iyaga lagu ogaa waxa nasiib darro ah qaar islaam sheeganaya inay ka wareeyaan ama waxay yidhi yidhaahdaan ay soo celiyaan oo ay ka daba yidhaahdaan taasaa guuldaraa mooyaane iyagu mar walba waxay ku leeyihin qofkii wanaag wada innaa la naraaka fii dalaalin mubiin isaguna wuxuu hi yaa qowmi laysa bi dalaala dalaalatun ta'du waxa ay tusinaysaa inuu yahay shaygan midh keliya wax halawa in yarna ha ahaatee ilaahay baa hanuuniye rasuul ilaahay baan ilaahay xaggiisaan ka imi risaaladiisii baan idinsoo gaadhsiinaya wa ansaxu lakum waanaan idiin naseexaynaya naseexadu waxa weeyaan waa in qofkii loo daneeyo qofkii loo macaaneeyo qofkii lala taliyo qofkii la badbaadiyo nasiixadu waataa marka had iyo jeer rususha iyo dadka saalixiintu waxa ay u socdaan inay ummadaha badbaadiyaan inay ummadaha dubtaan oo ay halaagaan uma socdaan kuma ceeshaan halaagga ummadaha laakiin horumarkooda iyo badbaadintooday u socdaan ay u taagan yihiinba wa ansaxu lakum nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam asxaabi asxaabta ka mida markuu islaamka ku gacan qaadaya heshiiskii islaamka wuxuuhi wanusxu likulli muslim arkaan islaamka iyo arkaan imaankii waxaan kugula heshiiyey sidaa waxaa kale oo aan kugula heshiiyey inaad dadka muslimiinta u danayso inaad la taliso waclamu min allaahi maa laa taclamuun aw cajibtum ma waxaa la yaabteen an jaa-akum inuu idiin yimid dikrun min rabbikum waxi ilaahiinna xaggiisa ka yimid miyaa la yaabteen calaa rajulin minkum calaa lisaani rajulin minkum nin idinka mida ah carabkii ayaa waxigaasi uu ka soo baxayaa laydinku soo dejiyey liyundirakum si uu idinku diga rasuulkaas walitattaquu si ay ilaahay uga cabsataan walacallakum turxamuun iyo si laydinku naxariistaa waxyiga loo soo dejiyey fakadabuuhu way beeniyeen nebi nuux fa anjaynaahu waannu badbaadinay nebi nuux waladiina macahu iyo intii la socotee doonnida la raacday waaladiina macahu filfulki kuwii doonnida la raacay waa nabadgelinayey isagiiba wa aqraqnaa waxaannu hafinnay oo biyo ku hurgufnay aladiina kadabuu biaayaatina kuwii aayadaha iyaga beeniyey innahum kaanuu iyagu waxay ahaan qowman qolo camiina oo dam ah indhihii u bixi lahaa indhahay dam ahaayeen xaq may arki karayn wuu qancinaya leanna ma quusanayo oo dee hawshiisu waa tan ilaahay baana usoo tababarayoo rusushu maaha dad degdega ee waa dabir dad sabir lah oo dhabar ballaadhan oo nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamayay cidda ugu imtixaan badan ee ugu sabir badan inay rususha ilaahay tahay leanna way ugu iimaan weyn marka wuxuu yihi warma waxaa la yaabtee inuu waxyi yimi oo loo soo dhibay rasuul rasuul idinka idinka mida ah, calaa rajulin minkum nin idinka idinka midiina wuu yimi oo garanaysaa waxyina wuu sidaa iyo dikri dikrigu waa shay wacdina ah sharafna ah wax sharaftiinna ah oo nin idinka mida ah uun loo keenay markaasaa la yaabtay faa'iidadaa ka helaysaana waxa weye digniinna wuu idin yihi alla kacabsina wuu idin yihi naxariisna waa ku helaysa maxaa ka faa'iido badan wixii balaayo soo socota wuu idinka digaya wixii ku horu mari lahaydanoo alla kacabsiya wuu idiin sheegaya wixii naxariisa heli lahaydeen isagu ku jiraa walacallakum turxamuun intaasoo faa'iidaa ah buu leeya waxy markay beeniyeenna dee waxa bilaabmay wuxuu uga digayay markaa saasay isugu xigaanba cid kasta oo beenisay ilaahay waxyigiisa waxa aad ka filaysaa waxaan la mahadinayni wey fakadabuuhu faanjaynaahu fa waaba isku xigtaaba beenintii iyo iyo wixii ilaahay oo bilaabmay cadaabkiisiioo bilaabmay marka isagii baa la nabadgeliyay iyo waladiina macahu filfulki intii la socotee doonida la raacday doonidaasi ilaahay baa ku badbaadiyey doonidaasaa ilahay baa ku badbaadiyey inta la socotayna dee way lahaayeen insi iyo makhluuqaadka kaleba intii siirka iyo abqaalka ahayd ee makhluuq uu ka farcami lahaa hadday tahay bani aadamka iyo haddii xayawaanada kale tahayba intaasaa ilaahay uu doonida saaray doonidu intay laagayd cabirkeedu iyo imise mitir buu irtifaaceeda iyo dherarkeedu ahaa iyo meesheebay ka degtay iyo arrimahaasoo dhammi haddii muraad adag uu kusii tacalluqoo xigmadi ku jirta nasku waa faahfaahin lahaa laakiin midhka muhiimka ah waxa weeye ummad muxuu ilaahay ku halaagaa maxayse ku badbaadaa maxaase soo kala maray awliyadii ilaahay iyo acdaadii ilaahay inta qur aanku uu sheega waa inta ugu cibro weyn weeye filfulki alfulku lmashxuun doonni buuxda doonidan iyada oo uu joogo berigii oonu badba joogin buu musbaarayaa oo wuu samaynayaa oo kolkaasaa intay soo maraan ayaa kulamaa mara calayhi mala-un sakhiruu min kolka koox iyaga ka mid oo sheekaysanaysa soo maraanba waa lagu dheeldheeli jiray a asbaxa najaaran bacda an kaana nebiyan war ma intii uu nebi sheeganayay buu nijaar dallacay oo uu isu rogay sukhriyadaasay wadeen doonnidii siday halkaa u taalay markii loo soo diyaariyey wixii fuuli lahaa ayaa qasabadii ilaahayna furmeen bartii unbay kor uga kacday uun ileen bad bay noqotay ilaa ilaahay uu ogolaanayay in arrimuhu dhammaadeenoo dabeedna waqiida almaau waqudiya alamru wastawat cala aljuudiyi waqiila bucdan lilqowmi aldaalimiin yaa samaau aqlicii maak waqiida almaa waqudiya alamr waxa ay tilmaamaysaa muuqaal cajiibahoo aayaadkaas aynu ku gaari doono insha allahu suuradaha dambe waa cirkii iyo dhulkiioo labadiiba ilaahay u amraya kana inuu biyihii joojiyo kana uu liqo kuwiisii kana kuwiisii joojiyo kana kuwiisii liqo dadna meel ilaahay ugu talagalay ayuu ku baarkin gareeyey saasaa laga soo dego lagu badbaaday waaqraqna aladiina kadabuu biaayaatina wa aladiina kadabuu binuuxin aw binabiyina muu odhani lahaa biaayaatinaa buud aayadaha uu ula yimi isagu waa kuwa halkaa hore ku sheegeen an jaa'akum dikrun mar dikri baa ilaahay ku sheegay marna aayad buu ku sheegay marka halkaa had iyo jeer ummaduhu ay ka qodax qaataanba ah inay aayaadka ilaahay diidaan iyo rusushiisa qolo indhala ahaayeen wuxuu ilaahay ku sababeeyey waxay ku diideen aayaadka oy u arki kari waayeen rasuulkana u aqbali waayeen way dhalaacayeen acmaa iyo iyo waxaa kala jira iyo camiin waxay tilmaamaysaa camal basar oo camal basiira camal basar qofka had iyo jeer indhahan waaya la arkayo waa acmaa laakiin camiina waxay sheegaysaa inay indhihii quluubta oo ahaa albasiira inay waayeen wa ilaa caadin nebi qoladii reer caad la odhan jiray waxaanuu dirnay akhaahum huuda walaalkood huud ayaanuu dirnay macnaha oo ka dhashay walaalkoodoo ka dhashay nebigaasoo iyaga ka tirsanaa baanuu dirnay buu lahay qaala markaa wuxuu idhi yaa qawmi llaaha qoladaydiiow ilaahay caabuda maa lakum min ilaahin hayru ilaah kale malihidin afalaa tattaquuna miyaydaan cabsanayn dee ilaahay ka cabsadoo xishooda wey qaala almala'u aladiina kafaruu min qowmih qoladii madaxda ahaa gaaloobay tolkii ahaa waxay ku yidhaahdeen innaa la naraaka huudow waxaannu ku arkaynaa fii safaahatin inaad caqliyaraan ku suganta aad ba caqligaagu yari wa innaa la nadunnuka min alkaadibiin waxaabaannu kuu malaynaynaa kuwan beenta sheega inaad qaala wuxuu yidhi yaa qowmi laysa bii safaaha waar in yaroo caqliyaraan iguma sugna walaakinii rasuulun min rabbi alcaalamiin rusushii ilaahay soo diray baan ah erge ilaahay baan ah uballiqukum risaalaati rabbii fariimaha ilaahay baan keeni wa ansaxu lakum wa ana lakum anugu waxaan idinka ahay maxay naasixun amiin naasix mid idiin danaynayo amiin laydinku soo aaminay aw cajibtum ma waxaa la yaabteen an jaa'akum dikrun min rabbikum ilaahay xaggiisa inuu waxyi ka yimi mataasaa la yaab noqoto calaa rajulin minkum nin idinka mida idinka laydinku soo dhiibay liyundirakum si uu idinku digo wadkuruu hadda dibu xusuusta oo hoosu eega id jacalakum markuu idinka dhigay khulafaa'a kuwa wakiilla ilaahay dhulka kaga ah min bacdi qawmi nuux qoladii reer nuux markii la halaagay nebi nuux qoladiisii kolkii la halaagay haddii halkoodii buu ilahay idinkeelay wasaadakum wuxuu idiin kordhiyey fil khalqi xagga abuurka iyo awoodda bastatan fidsanaan kuwo waaweyn buu ilaahay idinka dhigo balballaadhan fadkuruu hadda xusuusta alaa allah ilaahay nicmooyinkiisa lacallakum tuflixuun si aa u liibaantaan qisooyinku way iswada shabbahayaan laakiin waxaad arkaysaa nin wala rususha ka midiiba waxa uu leeyahay usluubkiisa gaarka ah ee uu qancinayo waxa uu leeyahay wax dheeraadahoo ummaddaa ah uu kala hadlo ummadaas wax dheeraadahoo ay ku ibtilaysan tahay oo uu ka dawaynayaabaa jira twiidkashirkiga way wada dawaynayaan cudurka laydhaa oo tawxiid bay ku dawaynayaan laakiin haddana qolaba meel bay cudur dheeraada ka leedahay oo uu ka dawaynayaa usluubkiisa gaarka ah ee uula hadlayana ee u qancinayana wuu leeyahay isagoo aan kaa kale ka fogayn qolo walbana waxaa rasuulkaasi uu ku baraarujinayaa waxay caanka ku yihiin ee nicmo dheeraada ee la siiyey waxaad ka baranaysaa qisooyinka asaaliibta dadka loo qanciyo iyo siyaabaha wax loogu macaaneeyo marka loo sheegayo wax badan baad ka faa'iidaysan karaysaa qisada haddaad aad u dhugato leanna waa casharee qofka daaciga ah wax fara badan buu ka kasbadaa usluubal ilqaa habku u gudbinaya wuxuu gudbinaya xikmadiisana wax badan buu qisaska kaga dayanaya ila ilaahay baa nabiga kuuhi fa bihudaahum iqtadi hanuunka rasushaa ku dayo saad waxu wadayso walaalkood waa isla had iyo jeer akhal qowm waa qof ka mid ahun towxiidkiibuu faray waxay halkii kuwii hore ay ka yidhaahdeen warwaad hallowsantay kuwanina waxay yidhahdeen safiih baat safiihu waxa weeya safaahad ku sugantahay safaaha waad ka dhacsan tahay bay idhaahdeen meel la marayaba ma ogidba hadiyo jeer imanka qofka dad xumaan isku raacsan wanaagula yimaada ee waxu sheega ee isyidhaahda bal wax duugoobay oo diina sax oo jadiidi dadku intay aada u eegaan ayay idhaahdaan hebel wuu ka dhacsan yahay leannahu meesha la maraya iyo dadkan meesha waxay isugu yimaadeen iyo mabahayaba isagu wuxuu sheegaa in waxaan had jeer loo joogin unbuu sheegaa marka hoosunbay u eegaano waxay ka soo qaadanin qaadaanin ka soo qaad qabaa'ilka iyo markay isu yimaadaan maamulada oo kale iyo dad marka mararka qaarkood laysu yimaado qofka wacdi dheer jeediye alla kacabsiga aada uga hadlay aakhiro xusuusiye iska soo gaabiyo muslimiin baynu naacaye <laughs> waa wada ogsoonahay wacdigaasoo dee uu soo dhaadhac mawduuca uun taa kale inaga joojiyo waa la rafidayaa leannahu shaygani waanu ku duxinoo waanay dadku dhadhaminaynin waynu iska wacdisannahay baa lagu odhanaya waxa kale tan kale unu dhaadha waaya safaaha saasay noqotay safiihu waa qofka markaa had jeer u baahan cid gacan qabata rasuulkii ilaahay waa ciddii ugu caqliga badnayd ee ugu cilmiga badnayd ee meesha maraysayda halkaasaa la ysla maraya dadku sideedaba haddii waxu garqaado aanay lahayn oo kala joojiyo oo lagu wada kalsoon yahay dee waxaa laga yaabaa ka ugu xun ee ugu caqli xun ayaa kii ugu caqliga badnaa u faanayo ku cabaya leelna wax kaa joojiyo oo idhaahdaa war waa beentaaye kadaa lama hayaba labada qofay ishortaagan wax udhexeeyaaba haddaanu jirin waaba laga yaabaa ummaduna kolkaanay dee wax badan haynin inay kaaba rumaysataba waa marka had iyo jeer dadka ayaa daradu ay ku dhacayso beenaalay ku sheegeen wa subxaan allah waa rasuul ilaahi waxaa kasoo fulaaba run weyaan isaguna hadduu deerifeeyu uhi laysa bi safaaha safaaha iguma sugno or ma jirto rasuul ilaahay baan risaaladiisii sidaa naasixun amiin baan ah kii idinla talinayay guuldarrada ummadu markay dhacaysaa waxa weeye markay kala garan kari waayaan keebaa dantooda haya keebaa si halaagooda haya ka halaagooda haya marka ay idhaahdaan kanaa horumarkii haya ka dantooda hayana marka ay idhaahdaan wax macnoo cusub muu soo kordhinin hebel ah, ama ehelkeedii ma aha hebel kolka la yidhaahdo kolkaasay ummadu halaagsamaan caalamkan maanta marka aad u fiirsato waxa aad arkaysaa dadka suuqa leyihin inay yihiin adducafaau alkhawana dadkaa iska tamarta daran ee khiyaamada ku soconaya waalaqwiyaau alumanaa dadka awoodda leh ee aaminka ahina waxa ay yihiin kuwa madaxa hoosu foororinaya oo gidaara la fadhiisiiyey waa waxa dabeedna natiijada ay ku dambaysa waad arkaysa aw cajibtum an jaa'akum dikrun min rabbikum calaa rajulin minkum liyundirakum wuxuu soo kordhiyey wadkuruu id jacalakum khulafaa'a min bacdi qowmi nuux nebi nuux qoladiisii halkana ilaahay ka halaagay way socdeen waa taqaaniin halka ay ka halaagsameen raadkoodiibaa sii haysa taariikhdoodiibaa haysaanoo xafidsantihiin hadda halkoodii cidda gashay waa idinka wuxuu u dhigayaa tijaabay kuwaasi mareeno way fashilmeen maanta tijaabada idinkaa ku jira nebi muuse markii ay uga cawdeen reer banu israa'iil ay yidhaahdeen fircoon baana bukaasay oo na laayay oo na addoonsaday intaanad noo imanina rasuul lagaa dhiginiyo iyo intii rasuul lagaa dhigayba way cabanayaan kolkaas waa wakhtigaa isticbaad bay ku jiraan oo fircoonba addoonsanaya sunnada ilaahay iyo waxa ilaahay uu sheegay waxyigaa isagoo raacaya wuxuu ku yidhi nebi muuse reer banu israa'iil casaa rabbukum an yuhlika caduwakum wayastakhlifakum fi lard fayandura kayfa tacmaluun war hadda waxa suuragalahoo dhow buuri inuu cadowgaa maanta aysaysaan ilaahay meesha ka saaro oo uu idinka hiiliyo idinkana uu idinka dhigo dhulka kuwa wakiilla kaga ahoo halkii kuwaasi ay xukumayeen idinku xukuma fayandura kayfa tacmaluun dabeetana uu eego bal waxaa samaysaa war tijaabadani waa la yaqaanaayo ka noocaasi meesha wuu ka bixiya idinkaa ku dambayne bal sidaa tijaabadaa u geli lahaydeen hadda kasii fiirsada faramadhnaan bay taagan yihin sidii bay u dhacday dee intuu cadowgoodii la halaagay iyagoo arkayo biyo lagu hafiyey ayay tijaabadii galeenoo markay meeshii yar dhaafeen ee xoogaa socdeenba waxay idhaahdeen ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha nabi muusow qolo waxay sanam sanamyaal dul fadhiyay soo mareen markaasuu yidhaha nabi muusew noo samee sanam sida ummadda halkan fadhidaaba sanamyaal u leeyihiin waa gumaysigiibaa wuxuu intuu jidhkii iyo maskaxdiiba dhaafay buu diintiina saameeyey ummadaha had iyo jeer ile gumaysiga ugu daran waa kaxaa kaga dhacaya id jacalakum khulafaa'a min bacdi min bacdi qowmi nuux qolo waliba maalmay leedahayee bal kuwaa maalmahoodii dib u eega oo hadda hadda fashalmina fashilmina wasaadakum fi lkhalqi basda jidh awood buu idiin kordhiyey oo awoodda jidhka laftigeedu haddii loo adeegsado si wanaagsan waa awood ilaahay dee uu siiyo insaanka awoodda ummadaha ilaahay uu siiya iyo tamarta waxay ku horumarin karaan diin iyo dunyada way ku horumarin karaan nimankana niman waaweyn bay ahaano aabayaashoodba ka jir waaweyn oo ka dhaadheer macnaha muuqaalka ay lahaayeen waxa kaaga filan markuu qur-aanku ka warramayay dhimashadoodii habkay usii dhimanayeen ilaahay wuxuu uhi kaannahum acjaazu nakhlin khaawiya waxaa la moodayay geetimireedka jirridiisa oo sii dhacaysa qalbowda ka baxday mid waliba markuu ceeray muuqaalkoodu kaasuu ahaa wasaadakum fi lkhalqi basta marar fara badan baa in qofka jidhkiisa uu weyn yahay wax badan ay taraysa ehm, daaluut markii loo soo saaray reer banu israa'iil uu hogaaminayay xagga cadowga u hogaaminayay nebigii ku qancinayay reer banu israa'iil waxau idhi wasaadahu basdatan filcilmi waaljism waa ninkan idin hogaaminaya ilaahay wuxuu u kordhiyey ehm, awood xagga aqoonta ah iyo awood xagga jidhka ah waa meesheedii mar haddii cadow laysayo arrinkuna xoog noqdo waa loo baahan yahay nin haybad leh laakiin inkastoo dee cilmigii la horraysiiyeoo ah, cilmigu iyo macrifadu ay hogaaminayaan taa kale oo haddii taa la waayo dee kaanahum khushuubun musanadana way jirta waaya nicmooyinka ilaahay xusa si aa u liibaantaan qaaluu markaa waxay yidhaahdeen nimankii reer reer caad la odhan jiray eryadan bariga dhexe la yidhaahdo unbay ummadahani u badnaayeen ciraaq ardushaam yaman eryadaas qolada reer caad yaman bay ahaayeen qoladan kale ee thamuud iyo soo socota qisadooda iyo qowmu shucayb iyo qowmu nuux iyaguna shaam iyo ciraaq unbay u badnaayeen waaya waa dhul taariikhi leh oo cajiiba eh qaaluu waxay idhaahdeen aji'tanaa mayaad noo timid bay idhaahdeen huudow ma waxaad u socotaa linacbud allaaha waxda inaannu ilaahay keligii caabudnaad u timid miyaa wa nadara aannu iskagaba tagnaba maa kaana yacbudu aabbaa'unaa aabbayaashayo wixii ay caabudayeen inaannu iskaga tagnoonnu ilaahay keligii caabudna ma waxaad u socotaa ma saasah ma ilaahay keligii halla waxidabaad la shir timid bay idhaahdeen oo sanamyaasha ha laga tago waa la yaab bay leeyihin fatinaa bal hadda noo keen soo hurguf bimaa tacidunaa waxaad nagu cabsiinaysa in kunta min asaadiqiina kuwa runta sheegaya haddaad ka mid tahay waxalla waxaad cadaabaysa keen qaala markaa wuxuu ihi qad waqaca calaykum waxaa idinku habsaday min rabbikum ilaahiinna xaggiisa waxaa idinkaga dhacay idinku dhici doona laakiin xukuman in idinku dhacay rijsun halaag cadaab wa qadabun iyo cadho allah atujaadiluunani ma waxa igula oo i hor keenteen ummad yahay fii asmaa'in samaytumuuha magacyaal ah magacowdeen oon waxba ka hoosaynin antum wa aabaa'ukum idinkiiyo aabbayaashiin magacyo aa sheegteen baa ilaahyaal ka dhigteen maa anzala allaahu maa nasala allaahu biha min sulaan ilaahay kuma soo dejinnin awood daliil lagu caabudo daliilna looma hayo cibaadadooda fantadiruu suga waxa dhaca innii macakum mid almuntadiriin aniguna waxaan ka mid ahay kuwa idinla sugaye balaynu eegna kol haddii diideen qisadu si koobkooban ayaa halkan ugu sheegantay laakiin iyadoo ka faahfaahsan waxaynu arki doonaa insha allahu tacaala suuratu huud ayaa ilaahay kusii faahfaahin doona waxaad eegtaa habka ay u hadlayaan ummadani waxaa la yaab noqotay bay idhaahdeen waxaa la yaabah ilaahyaashii iyo sanamyaashii iyo wixii lasoo caabudaya soo jiraankaha laga soo gaadhay aabbayaashayo inaad tidhaahdaha la yskaga tago oo ilaah keliguuna la caabudo arrinkaad waddaa makaasa ah war diin iyo ilaah iyo arrin soconaya ma ah bay yidhaahdeen iyo ilaah keligii soconayaa ma jiro meeshan ilaahyaal badan bay u baahan tahay bay yidhah qurayshina nebiga waxay ku dhahan calayhi salaatu wasalaam ajacala alaalihata ilaahan waaxidan war wax fara badan baynu lahaynoo ilaahyaalo saddex boqol iyo lixdan sanan bay lahaayeenoo kacbada u yaalay quraysh saddex boqol iyo lixdan sanan saddex boqol iyo lixdanka maalmood bay midba mid ku hagaajiyeen oo yidhaahdeen maalinba ilaah baa maamulaya waxna ma maamulaane meel bay iska yaalaan qoryo meel lagu ilaaliyaba wey oo foox loo shido oo la baalasheeyo marka saddex boqol iyo lixdankeenna maarayn la meeshan oo waxba isku dhalaalay isna mid qudha ku soo ururiyey waxaa jahliga la ydhaahdaa wax cajiiba wey anshixumada iyo aflagaadana gaal baa ugu xun marka saasay idhaah marka diin la-aan bay xayeysiinayaan diin iyo towxiidna way eedaynayaan dadka muslimiinta sheeganaya marka uu qariib ku noqdo wax la yaaba uu ku noqdo diin iyo towxiid iyo ilaahay keligii ha lagu camal falo sharcigiisa marka lasoo qaado in badan baa gidaarka madaxa la helaysa dadka waa dad muslimiina oo islaam sheeganaya oo ku abtirsanaya haddana waxa la yaab agtooda ku ah shareecadaa lagu dhaqmaya balka soo qaad shareecadaa lagu dhaqmaya waaye marka dabeetana qofka idhaahdo shareecadaa lagu dhaqmaya iyo diin baa la raacaya diinta islaamkaa la raacaya dadkii oo muslimiin ah ayuu wax qariiba sheegay dhexdooda waa qaraabo cajiiba ah. rasuulku markanuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam islaamku qariib buu ku bilaabmay qariibna wuu ku noqonayaa waxay culimmadu tilmaamaan qaraabadu ama qariibnimadan uu nebigu sheegayaa way ka duwantay taa hore dadkii iyagii muslimiina buu islaamkoodii qariib ku noqonayaa waa muslimiin haddana islaamkoodii baa qariib islaam waynu nahay wuu ku dagaalamayaa qof haddana islaamkuna aan ku dhaqanabaaba qariibaba arrin cajiiba weye nimankani waxay ku leeyihiin aji'tanaa linacbud allaha waxdahu wanadara maa kaana yacbudu aabauna de qofka kolka laydhaa diiniya islaam baa la raacaya oo waxaa la tuurayaa qaanuun khilaafsan oo waxaa la tuurayaa xeer qabiil oo waxaa la tuurayaa waxay ila tahay iyo wuxuu yidhi iyo waxaanu nidhi ayaa la tuurayaa markaad tidhaahdo maynoo yarkaadii bay leeyiin weli maynaan cagadhiganine hortaan isku hagaajisanee markaasaynu wadi doonaa shareecadde weli wakhtigeedii maahe bislaado dee wuu kari uun weligiiba misagaa bisaylba gaadhaya ila wixii lagu bislaan lahaa wuxuu diidee marka arrintii waa waxa xusid mudan haddii gaalada caynkaa qur-aanku kaga waramay ma aha dadkii muslimiinta ahaa inuu ereygaasoo kale ka soo yeedho waa nasiib darro weyn weeye waxay yidhaahdeen bal cadaabka keen isaguna wuxuu ihi qad waqaca calaykum min rabbikum rijsun waqadab rijsigu waa cadaabka qadabkuna waa cadho ilaahay cadhadiisi iyo cadaabkiisiiba wuu dhacay wuu dhacay wuu dhici doona hadda waa dhacayna waa yidhi macnaheedu way ku xukuman yihin ma waxay igula doodeen magacyaal idinkii aabbayaashiin sheegteen ilaa waa magacuna manfac ka hooseeya ma jiro ilaah wax ma ahee bal suga aniguna waan sugiye taa waxaa ka dhaca marka aayaadka dambe ilaahay